أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah alansaar stuudiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar stuudiyo kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sagaalaad wuxuu ku saabsanaa salaatuljinaaza waxaynu maraynay qodobka laba iyo tobnaad taqmiidu caynayhi wa tasjiinu markii la soo gaaray nafaxa oo markaa meydkiina laysku duwaayo ilahna loo laabayo kamiidu caynayhi maydka labadiisa indhood isku qabashadoodii iyo wa tasjiinuhu tasjiin wa tasjiyatuhu tasjiyada waa daboolidii marada lagu damoogayo nafta markay ka baxday kadib korkiisa in la arka lama rabo maraa lagu damoogayaa salya dabo waa la dooyeynayaa inuu muuqdaa lama rabo takmiidu caynayhi maydka labadiisa indhood daboolidooda iyo wa tasjiyatuhu meydkii dadidiisa ladadoo indhaha laga qariyo qofkaan waa naf baxay meyd buu noqday kolkaa nafta daciifka waa ka argagacaysa idan indhaha waa laysugu qabanayaa isagoo dhanna maraa lagu dadaaya korkiisa la qarinayo tasjiyada korkiisii oo la qariyo oo mare lagu dada wey idaa faadad hadday baxda ruuxu lmuslim qofka muslimkaa naftiisii hadday baxdo wajaba waxaa waajiba markay nafsi baxday ka gadaan takhmiidu caynayhi maydka labadiisii indhoodoo la laabo wasatruhu qarintiisii bikaaa-in mare lagu dada lagu qariyo wa an laa yuqaala ka gadaan inaan la dhihin cindahu maydka agtiisa ilaa khayran wax fiican maahaane wax kale wixii la dhahayo waxaa ka mida allaahuma yaa allaah eebbaweynow ikfir lah allow meydkaan dhaaf allaahuma yaa allahe baweynow irxamhu maydka u naxariiso hadallada fiican baa lagu agoranaya korkiisiina waa la damoogaya indhihiisiina waa laisku qabanaya arrintan waxaa la samaynayaa goortay nafta ka baxdo daliilkeedii waa ka biqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nebiga yihi idaa xadartum haddaad u timaadaan almariida qof buuka aw ilmayid ama mid dhintay faquuluu waxaad tidhaahdaan khayran wanaag ilaah waa u naxariisan doonaa inshaa allah u dha maxaa jira fa ina almalaaikata malaa'igta ayaa yu-amminuuna aaminsanaya calaa maa hadalka korkiisa aad taquuluuna leedihiin wadakhala rasuulullah eebbaweyne rasuulkii baa soo galay sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye calaa abi salama abi salama korkiisu uu soo galay waqad shaqa isagoo istaagmay basaruhu abuu salama araggiisa uu fiiqmay waa calaamada qofka nafbaxaya lagu yaqaan indhaha taagmaya ka gadaan indhaha naftay raacayaan kolkaa indhihii waafiiqmayaan cindamaa wakti uu maata dhintuu u soo galay kolkay naftii ka baxdee uu soo galay tale wuxuu ka bilaabay fa aqmadaahu indhihiisii yuu laabo oo isku qabtay uma ka gadaaluu qaala yiri sababka indhaha la taagmeynoo nabiga noo sheega ina ruuxa nafta idaa qubida haddii la guddoomo eebbihiyo malaa'igta usoo diri qaataan tabicahu lbasaaru araggiina waa raacaya sidaa markuu nabiga yidhi ayaa fadaja naasun dad ooyoo kacay min ahlihi abuu salama ahalkiisii ka mid ah faqaala nabiga markaasuu dadkii canaanta ku yidhi laa tadcuuha habaarina calaa anfusikum naftiinnii korkeeda ilaa bikhayrin wanaag maahaan oo hoogay ba-iyo wax lamida magacay ba-iyo meel xun ka dhacay waxaas haddaad ku qaylisid malaa'igta aamiin kule hogyababaa kugu dhacaya warxun markaasoo kale lama yiri fa ina almalaa'ikata malaa'igtii ayaa yu aaminsanaya aamiinsanaya calaa maa wixii korkiisa aad taquuluuna tiraahdaan almaaddatu thaaniya saddexdii maadda jinaaso ku jirtay maadadii horaa noo dhammaatay almaaddatu thaaniya maadada labaad fiimaa kii gudihii bay u umaado tahay yembaqii habboon in la sameeyo goorma min wafaatihi wafaatilmayid kan meydka oofsashadiisii laga bilaabo ilaa dafni waa masaafo dheer marka nafta markay ka baxday iyo duugmadiisii oo la asturaayay intaas u dhaxaysa wixii howla la qaban lahaa dhegeyso maadadan labaadaa ku saabsan almaadatu thaaniya maadada labaad fiima kii gudihiisa ay umaado tahay yembaqii haboon laga bilaabo min wafaatihi kan dhintay ofsashadiisii laga bilaabo ilaa dafnihi tuugidiisii laga gaaro ka waxaa laga bilaabaya aliclaanu muujin can wafaatihi geeridiisii horta waa in la cilaaniyo la muujiyo reer adduun buu ahaa reer aakhiruu noqday marka isbedel weyn baa meeshaa ka dhacay ciidantaa in la muujiyo ummadda iyo wixii ahal iyo daris iyo qaraabo ah si doogtiisii looga qeyb galo qalqaalihiisii looga qeyb galo hogeysiiskaasaa laga bilaabaya waa dhintaa laleeyaha markay nafta daysay alclaanu ogeysiin can wafaatihi geeridiisii xaggeedii dadka la ogeysiiyow yustaxabu waxaa la ammaanay an tuclana in lagu dhawaaqo wafaatu lmuslimi qofka muslimka dhimashadiisa waxaa loo sheegayaa fii aqrabaa'ihi ka dhitay xigtadiisa xigtadaas dhexdoodaa lagu baahinaya wa asdiqaa'ihi asdiqaa'i ilmayid ka dhintay saaxiibayaalkii gudahooda ayaa geeridiisii lagu baahinaya waasaalixiin intaasuu suubane xaqa addoomaha iyo xaqa eebaba gudata agtoodana waa lagu baahinaya kana mida min ahli baladihi ka dhintay magaaladuu ku nool yahay markuu noolaa magaaladaas haddana uu ku dhintay wixii degnaa ulajeedada ka dambaysa waa macay liyaxduruu qaraabadii iyo saaxiibyaalkii iyo saalixiintii inay yimaadaan jinaasatahu maydkiisa inay u yimaadaan faqad nacaa rasuulullah nabiga wuxuu baahiyey sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisiiyo wasalama nabadgelya allaha ku badiya annajaashiya ninkii najaashi la dhihi jiray geeridiisii nabigaa baahiyey linnaasi dadkii jooguu u baahiyey lamaa goortii uu maata dhintay fi saxiix xadiidka saxiixa gudihiisa ayay arrintiisa ku sugan tahay kamaa nacaa siduu nabiga u baahiyey zaydan wa jacfaran wa cabdallaahi bna rawaaxa saddexdaana khaswatu muuta lagu dilay abbaanduulayaashii wey nabiga ciidamada zayd ibni xaarisa mawlaa rasuulilaahi buu u dhiibay wuxuu yihi fain usiiba haddii zayd la dilo fajacfar ibnu abi aalib waa abbaanduula ah calankana qabanaya ciidamadana dagaalgelinaya fain usiiba haddii isaga la asiiboo la dilana fa cabdullaahi bnu rawaaxa saddexdaa nin nabigaa magacaabay nin afraad kuma uusan darin hadihi mucjiza min mucjizaati sala allahu calayhi wasalam dagaalkii baa la zayd ibnu xaarisa hogaamiyaha zayd baa la dilay jacfar baa ka qaaday jacfar baa la dilay ibn rawaxaa ka qaaday cabdullaahina baa la dilay sayfun min suyuufillah khaalid ibn lweliid ayaa calankii dhulka ka qaaday oo ciidamadii intoodii dambe badbaadiyey khatar baa la galay intoodii kalea badbaadiyey saddexdii nabiga malaku jibriil baa u sheegay iyadoon lagaba soo noqon duulaanka isna dadkiibuu u sheegay uu yihi saddexdii nin yaa magacaabay istishhidu saddexdiiba waa la dilay jannay jiraan kamaa nacaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alla rasuulkiiba siduu u cilaaniyey una muujiya ummadda ugu baahiyey annajaashiya linnaasi lamaa maata kolkuu dhintay fi saxiixi baa warkaa caddeeyey kamaa nacaa zaydan wa jacfaran wa cabdallaahi bna rawaaxana lama istushhidu saddexdan haddii la dilay oo shahaada ku dhinteen nabigaa dadkii u sheegay wainamaa wax kale mehe annacyulmanhiyu waxaa jirta ogeysiin meydka si xun laysu ogeysiiye manhi wey taas waa maxay jidadka in lagula ordo iyo masaajida oo la qayliyo oo hab musiibanimo loo baahiyo laakiin middatan alqadaau walqadar inay tahay xagaradkaa loo sheegayo qaraabadii meydkan uu ka dhintay saaxiibyaalka adduunka ku lahaa wixii magaalada ku noolaa uu ku dhintay ee ahlu xalli waalcaqdiga intabana dambaa ku xiran inay meydka duugidiisa iyo qalqaalihiisa galaan laakiin marka jid iyo suuq lagula ordaayo danta ka dambaysa waa macay taa lama ogola taas mudaaharaad oo kale wey kolka yaa lagu samaynaya ilaah baa addoonkiisii qaatay awalbuunaa ku talagalay wainama nacyu khabar geeraadinta almaniyu canhu xaggiisa la reebay huwa khabar geeraadinta maakii waya kaana ahaaday fi shawaarici jiyadka dhexdooda wacalaa abwaabi ilmasaajidi masaajidda albaabadooda korkeeda bisawtin qaylo murtaficin koraysa iyo wasiyaaxin caba fa milu daalika kaas iyo wixii lamida manhiyun waa la reebay canhu xaggiisa sharcan baa lagu reebay laba waxaa kaloo la rabaa markuu dhinto taxriimu niyaaxa qaylo xaaraamnimadeed wa jawaazi ilbukaa oogin banaanaanta kolkaa bukaa iyo niyaaxo maxay kala yihiin niyaaxo waxaa wey tacdiidu maxaasinilmeyd qofka markuu dhintay ka gadaal wuxuu ahaa iyo wuxuusan ahayn in intiiba layska dul fubo iyadoo isagii lagu qiimeynayo xataa waxba hadduusan ahayn fiicnaan badan buu ahaa geesi dagaal fiican buu ahaa nin boosin dheer buu u ahaa deeqsi gacmaha iska gur u ahaa kanoo kale ayaa arkay nin taliyii u ahaa kolka in lagu qayliyo oo wuxuu ahaa iyo wuxuusan ahaynba wanaaggiisi la sheega wayatan tan xaaraamta ama jawaasulbukaa xanuunkii qofka kan jirkiina isku yaalay kolkaa intuu xanuunku qabto inaad ilmayso wey min hayri sawtin adoon cod lahayn haddaad ilmaysid kolkaa jawaasulbukaa ilin lama diidana ammaano lama ogola kii labaad wey taxriimu niyaaxa ammaan meydkii la ammaano xaaraamnimadeed wajawaazu lbukaa in la ilmeeya inay bannaan tahay yaxrumu nawxu ammaan meydkii la ammaana xaaraama wasuraaku qaylo la dheereeya xaaraama cala almeyiti kii dhintay korkiisa qayladii codka lagu dheereeyo ammaantiisa iyo wanaagiisa la tiriyo xaaraam wey daliilkeediina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi ina almayita qofkii dhantay layucadab waa la cadaabaa bibukaa'i ilxayi ka nool oo intiisii baa loo cadaabaa oo haddii uu isagu dardaarmay oo haliooya uu yihi amuu gabood falay oday hadduu ahaa ahlu cilmi hadduu ahaa akhyaar hadduu ahaa inuu dadka la hadlo dardaaranna u dhaafo oo uu yihaa tii alla hadday timaado yaan lii ooyin baa la rabay kolkaa gabood falkuu gabood falay ama hadduuba ku sablaha ooyinta oo uu ka dardaarmay jaahiliinta waxay dhihi jireen gabdhaha walaalahooda goortaan dhintay inteedii ooyi doontaa saddex beri baan wadaya saddex waa igu yartaa toddoba beri baan wadaya waa igu yartahay kaa yeeli maayo intaad rabtaa saddex bilood waa badan tahay bil halaysugu yimaado idan anaa weeye waa inuu maydkii dardaarmo ina almayita kii dhintay lan yucadabu waa la cadaabaya bibukaai ilxayi kaloolooyintiisii baa loo cadaabaya akadaalika kunta riwaaya iman doonta kolkaa qofku dhawaaqayo oo kan wanaaggiisii tirinaayo kii maydkaa malaa'ig baa feeraysa oo waxay leeyihiin war ma runba ma waxaas adayd feer intii loo geliye gana ah baa la odhanaya akadaalika kuntu waxaa la sheega maad ahaan jirta wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil inayan qaylo banaanayn maniixa qofkii la ammaano calayhi korkiisa fa inahu kaa oohinta lagu ammaanay yucadabu waa la cadaabayaa bimaa kii sababtii baa loo cadaabayaa niixa la qayliye la ammaanay calayhi korkiisa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda wa kaana subanuhu wuxuu ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye yaakudu lbayca ballan adag buu qaban jiray cala annisaa haweenka korkoodu ballan ku qaban jiray allaa yanuxna inayan maydka dul ammaanin oyan ku qaylinin oo aayadii suuratu lmumtaxina yaa ayuha nabiyu idaa jacaka almu'minaatu yubaayi'naka calaa an laa yushrikna billaahi shay-an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaktulna awlaadahunna walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina wa arjulihinna walaa yacsiinaka fii macruufin kolkaasuu oran jiray jaahiliyadaasuu la dagaalamayey markay naagtu soo islaamto amuu haweenka la kulmo ballan iga qaada mayd eebbihii lahaa qaatay inaydan ka dulqaylinayn ammaantiisa tirtirinayn saasuu kula ballami jiray wa kaana sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu ahaan jiray yaakhud lbayca ballan adag mid qaada cala nisa haweenka korkooda ballan buu ka qaadi jiray allaa yanuxna inayan qaylin oyan mayd ammaanin qaalathu warkaas waxaa tidhi umu caatiya radia allahu canha wuxuuna ku sugan yahay fi saxiixi xadiid saxiixa gudihii yuu warkaan ku sugan yahay wa qaal waxaa kaloos nabiga yidhi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo inii aniga bari-un banaankaasaan ka jooga min asaaliqa nagaha qaylada dheer waalxaaliqa satinta xiirta washaaqa midda dharka jexjecdow nagaha saas yeeli jiray mar alla markii hebel baa dhintay layihaah saaliqa codkay cirka ku shareeri jirtay xaaliqa markaasay tinta qurdan jirtay mudaaharaad wey washaaqa dharka iyo gogosha ay jeexjeexi jirtay warcad bay xiran jireen waxaasoo dhan nabiga wuxuu yihi dadka sidaa yeela iyo aniga wax naga dhexeeya lama arkow wa qaala wuxuu nabiga yihi sala allahu xalis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo inii aniga rasuulkaa bari-un banaankan ka jooga min asaaliqa midda qaylisa waalxaaliqa midda tinta xiirta washaaqa tadharka jexjexle wey ama albukaau ilmayn falaa baasa bihi ilmayn dhibi kuma jiro daliilkeediina waa kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye lamaa goortii tuwufiya waladuhu nabiga wiilkiisii la oofsaday ibraahiimu ahaa ayaa nabiga yihi ina alcayna ishii tadmac waa ilmaynaysa walqalba qalbigii yaxzan waa tiraan yoonaya walaa naquul afkasa ka dhihi mayno ilaa maa hadal ma ahaane yurdii rabbana rabbigana rila geliya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim allaahuma ajirnii fii musiibatii erayadaa fii fiican ayaa la rabaa walaa naquulu oran mayno ilaa kii ma ahaane yucdii rabbana rabbigana rilageliya idan waxaa la diidaya hadalla wey wainaa anaga nabigii baala bifiraaqika geeridaad naga geeriyootay yaa ibraahiim igaarkiisii wey ibraahiim hooy lamaxzuunuun waa ka murugeysanahay waa ka xumahay geerida lamayida waa ka murugeysna oo naxariinta ku haysaa la cabira waa ka xumahay edab darro wey maxaad uga xumaan wabaka subanuhu waa ooyey sala allahu naxariis allaha badiye calayhi korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye limowti umaama gabartii umaama ahayd baa dhimatay kolkaasaa nabiga ilmeeyey umaama waxaa la oran jiray binti bnatihi gabadhiisa gabadheedii ba gabadha nabiga afar gabdhood baa laga guursaday waa zaynab zaynab gabaray dhasho umaamo la yihaa hadday dhimatay waa u ilmeeyey nabiga faqiila lahu waxaa nabiga loo yihi yaa rasuul allah eebbaweyne rasuulkiisiyo hatabkii adigii suubanaa miyaa ilmaynaya awalam tanha ma waadan naga reebin can ilbukaa ohinta faqaala wuxuu yihi inamaa wax kale maaha hiya ilmayntaydu raxmatu naxariis wey jacalaha allaahu eebbaweyne naxariistan wuxuu yeelay fii quluubi cibaadihi eebbaweyne addoomihiisa addoomaha laabyaalkooda gudaheeda ayuu naxariistan eebba yeelay oo anugan dhimanaya dhibka iyo xaraaruga iyo sakaraadka lagu hayo baan uga naxariisanaya ee geerida ku timid xukun eeba wax kama qabo wa inamaa yarxamullah eebba weyne wuxuu naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa iyagoo kamida arruxama kuwa naxariiso saddex waxa wey taxriimu lxidaad isbasaasin xaaraamnimadeedow icdaadku waa tarku min libaasin wa kuxlin wa xinaayin wa tiibin wixii laysku udgin jiray iyo wixii faraha lagu guduudin jiray indha iyo dharkii waxaa in la daayo iyaduna xaaraam wey saddex maalmood wax ka badan waxaa ka duwan waxaa dhintay nin hadduu yahay waxaan isbasaasiyey naagtiisii ay tahay taasi waa imanaysa laakiin naagtii la qabay waxaan ahay muxuu isu basaasinay walaalkeed iyo waxa taxriimu lixdaad isbasaasin xaaraamnimadeed agtar in ka badan min talaatati ayaam meydkan dhintay labadii dhashay iyo wixii la dhashay hadday masiibadii saddex maalmood nacsanaadaan dhulka yaallaan taasi dhib male saddex maalmood waxaa ka badanse basabas lama ogol yaxrumu waa xaaraama an tuxiida almuslima qof muslimada inay isbasaasiso calaa meyitin liajli meyit nig dhintay dartii isu basaasiso meydkaasoo lahaa iyada u sugnaaday agtara in ka badan min halaathati ayaa saddex maalmood in ka badan taasaa la xarimay ilaa calaa zawjiha ninkeeda korkiisii ma ogiye fa inahaa naagtii tuxidu way isbasaasinaysaa ujuban waajibo weye midda arbacata ashhurin birayaal afara iyo wa cashre toban habeen bay isbasaasinaysaa liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila inaan laysu basaasin karin nin wax qabo waxaan ahay sala allahu caisa ahbadii caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yihi laa tuxidu maraatu <clears throat> qof isma basaasiso calaa mayitin mid dhintay korkiisa fawqa halaatin saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjin nin qabay oo dhintay maogiye qofa inaha naagtii tuxidu ma isbasaasin caleyhi ninkeedii dhintay dartii arbacata ashurin bilayaal afara ayay isu basaasin iyo waa casharan toban beri afar waa qadaa-u duyuuni meydkii waa dhintay duugmo weli ma aynaan gaadin qadaa-u duyuunihi maydka deyntii uu qabay oo la gudo wey sidaynu diinta u khilaafsanayn uga fogay qodobkaasi adduuna dhamiya laysma weydiin jirin daynkuu qabiyo waxaas daynkan qaraabada loo dhaafaya laakiin wax taasiya duugma loo yaqaan waa meesha in la cuno ama qaraabadabaa soo uruuriso ama xoolihiisiibaa la dhex gale hadduu maalqabeenaha si loo muujiye maalqabeennimadiisa ilmihiiyo bidcaantan ba ogolay wax kale iyagiibaa xoole iyo bun iyo saliid iyo macsir alaabay keenay hadduusan waxba lahaynna qabiilkaa ciidda madax ka xoogaa intii shirqoo loo sameeyo oo qaxwiyo bun ambuuliya qaxwo loo sameeyo yaa meeshaas beesa looga qaada gogoshaasa lacagtii lagu uruurina halaada soo gadaa ka bacd ashyaa meesha lagu cuno laysweydiin maayo war dayn ma qabay daynkuna halis wey waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay inuu yihi qofka mar hadduu dayn qabo waa la xirayaa camalkiisii saalixa laga sawaabin maaye daynkii baa looga xijaabaya idan waa in daynkii la gudaa marka hore qadaau duyuunihi weli lama joogin qadaau duyuunihi deyntiisii oo la gudo xataa lama dhaqin lamana kafin lagumana tukanin deynkaa ka horeysa qadaau duyuunihi ka dhintay maastiisii gudideeda tambaqii waxaa wanaagsan oo habun almubaadaratu degdegid biqadaa'i duyuuni ilmeyd maydka deyntiisa deyntaas gudideeda loo degdego in kaana hadduuba yahay caleyhi ka dhintay korkii duyuunun hadday deyni tahay id kaana arasuul subanuu wuxuu ahaan jiray sal allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya yaa mutaanic waa ka reebtoomi jiray min asalaati tukasho calaa saaxiibi dayn deynka ka qaba korkiisa uu ku tukado xataa yuqda ilaa la guda daynuhu oo markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam mayd la keeno saxaabiha uu u hog baday inuu ku tukadoo kor yimid ayuu yihi ma deyn buu qaba mid bay anigaa laba shilin kulahaa salluu calaa saaxibikum ku tukan maayo adinka ku tukadu nabigays asxaabtii waa yaabtay kolkaa mid kalaa yimid oo saxaabi ah wuxuu yidhi yaa rasuulallah anigaa labadii riyaal lamaano qaaday oo ninkii lahaa siinaya kolkii laga lamaano qaaday oo sdayn beri ka noqday markaasaa nabigu ku tukaday yamtanicu min asalaati calaa saaxibi dayn daynka ka qaba korkiisa lagu tukada waa ka reebtoomi jira xataa yuqdaa daynuhu ilaa daynkiisii la guda waqa wuxuuna nabiga yihi nafsulmu'min qofka ee barrumeeyey naftiisii mucallaqatun mid la xiray wey bidaynihi daynkiisa sababteedaa loo xiray xataa yuqda ilaa daynkii la gudo anhu xaggiisa laga gudo sawa nasiibaa dhacday in la inaanileysta wey maydkana loo duceeyo sabar alistirjaacu inaa lileysi iyo waducaa maydkii eebba loo tuugo inuu dembi dhaafiyo janniya kitaabkiisii midigta ka siiyo kuladuu ka dhintayna sabir iyo ciwad loogu duceeyo iyo wasabri adkaysi yembaqi waxaa haboon liahlilmeyd ka dhintay dadkooda uu ka dhintay an yalzamuu inay laazimaan asabra dulqaad fii haadihi saaca saacadaasoo taase gudaheeda oy naftu ka baxday bilkhusuusi si gaara daliilkeediina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga kolkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi inama sabru sabridu cinda sadma derderidda agteedii aluulaa kolka masiibadu ku derderto oo qofkan uu naf markaasaa sabar lagaa raba ama hadday masiibadii maanta kugu dhacday saad u rafaadaysa cabaar adaa joogtay adigaaba daalo wadnihii ku cadaaday taa sabar maa sabarku waxaa wey goortay masiibadu kugu taagan tahay xanuunkeediina ku hayo sanadu waa ka inama sabru sabarka loo baahan yahay cinda sadma derderid agteed wey aliila horeysa markaa nabiga naagu u yiri naag saxaabiyada oo muslimiintii kamida ah, oo qabri ku kor oyneysuu nabiga u yiri markuu arkay oointeediiyo masiibada waa gartay nabiga in ilma ka dhintay masiiba ku dhacday markaasuu nabiga kusoo lacday itaqi illaaha yaa haadihi wasbiri labadan kelimuu ku yiri islaan yahay ilaah intaad ka cabsooto iska adkayso masiiba kolba kugu dhacay ayn garane ilayka canii fainaka lan tusaaba bimusiibati jawaabtaan xunay nabiga ku tiri oday banaanka iga maro iga dheerow waxa igu dhacay wax kama ogin wa laa yuqaabilu xadan bima yakrah asaxad qiimi badan buu lahaa qof wuxuusan rabin oo qallabsan kalama hor imaan jirin hadduu arkay warkiisii inay tuurto gaalaatisay ganafka ku dirtay waa iska dhaafay ummadda markuu calayhi salaatu wasalaam xaqiyo u sheego haddii la qaadan waayo ma dagaalami jirin isma waxaan jirin allaahuma hal balaqtu dhihi wadaadii haddii itaqilaaha la yihi ilaa ka cabso wasbirii adkayso laa yaxilu limaa tasna waxaanaad samaynaysid kuma banaana ilayka cani ibcad canii iga dheerow ninyahow fainaka lan tusaa bimusiibati wax igu dhacay kuguma dhicine aysaga jacfar abi aalib baa suubanaha la socday jacfar wuxuu arkay walaadii inay khaldanta ninkaana ayaan garanay kolkaa waa lug dambeediyey nabigiiyuu ka haray wadaadiyuu ku lacday hal tacriifu hada rajul ninkaad warka ku turturkaysa makasi mayay tiri huwa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaah weeye ninkaad warka ka dudusinaysa wadaadii meesha aweyni ugu dambeysay gadaashiisay oraday say u socotay gurigiisii uga daba tagtay calayhi salaatu wasalaam biyatoonyaal iyo waardiyo malahayn albaabkiiyo faydan isnagu gurigii fadhiyo ayuu timid asalaamu calayka yaa rasuulallah calayka asalaam waxay tihi fa inii laa acrifu suubana kuma garanaynin wuxuu ku yidhi aniga waxaad tii wax kasoo qaad ma lehe ajalkan kula rabaa la waaye inama sabru cinda sadmati uulaa xanuunka hadduu ku haayo meeshaad ka oynaysay aa sabarkii la rabay hadda oyntiina waa dhammaatay xabaashiina waa laga kor yimi sabarkii aa ku dhaafay amaa isaga calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aargudi jirin inama sabru adkaysiga cinda sadma dardarid agteedii wey alilaahi horeysi wa an yughiru waa inay dadka badiyaan meydka uu ka dhintay min adducaa alla tuugmo walistirjaac imaa lilays daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calaysalaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu ay tumaatiso ku dhacdo musiibatun balaayo oo fa yaquulu yiha inaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun allaahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayra minha ilaa ajarahu allahu tacaala fii musiibatihi waakhlafa lahu khayra minha maa min cabdin addoon ma jiro ay tusiibuhu ku dhacdo musiibatun balaayo oo fa yaquulu isla markaasba yihaa inaa anaga lilah ee baan u sugnaanoo naleh wa inaa anaga ilayhi eebbaweyne xaggii baan raajicuun u laabanayna allaahuma yaa allah eebbaweyno ajrisii fii musiibati masiibadan ajrigasi wakhlufli allow ii bedel khayran wax ka fiican minhaa waxaan musiibadii ku waayey ilaa haddii uu saas yeelo ajarahu llaahu reba weyna ajrisiiya tacaalaa korahaye fii musiibatihi belada ku dhacday gudaheeda wa akhlafa eebba u gadaal mariya lahu isagii khayran wax ka fiican minha musiibadii wa qowlihi hadalkii nebigana waa u daliil uu yihi maa licabdi lmuumini cindii jazaa idaa qabaltu safiyahu min ahli dunyaa uma اxtabasahu ila aljana uma sugnaa almumin ee xaqa rumeeyey hintii aniga eebbaweyna agtayda jazaaun abaalguud idaa qabaltu haddaan qibloodo safiyahu miduu jecel yahay min ahli dunya adduunyada waxa jooga kamida uma kii uu jeclaaya adduunyada jooga laga qaaday ka gadaad iltabasahu uu ajri malayso ila aljanna janna maahaane abaalgud kale oo agtayda u yaalla male lix waxaa weye wujuubu tagsiili maydka dhaqidiisa waajibnimadeeda wey wujuubu tagsiilihi tagsiili ilmayid meydkii dhaqidiisa dhaqidaas waajibnimadeeda idaa maata almuslimu qofka muslima hadduu dhinto sagiiran qof yar hadduu yahay aw kabiiran mid weyn hadduu yahay toona wajaba waxaa waajiba wixii maqle ka agdhow tawsiiluhu meydka dhaqidiisa sawaan waxaa kaana jasaduhu haddii meydka jirkiisa kaamilan uu yahay aw kaana bacduhu ama jirkiisii qaaraa maqan waraabaa la tegoo laga dhig maxaa jira ruwa iyo libaax marka isagoo nusna ka dhigay kisaraa loogu tegay waa gubtay ama kanooniyaa ku nusuu la tegey jirkiisa kaamil ha noqdo wax yarse ha noqde la dhaqowa aw amase kaana bacduhu barkiisba ha noqdo faqadoo keliya waladii axadka aan laa yuqsalu la dhaqaynin meyd muslimoo la dhaqayninaan jira waaladii meydkaan laa yuqsalu la dhaqaynin kana mida min mowti lmuslimiin muslimiinta dadka ka dhintay huwa shahiidu lmacraka rigada muslim iyo gaal loogu dagaalama qofka ku dhintay shahiidu lmacraka goobta ka ku dhintay aladiika saqada dhacay qatiilan isagoo la dilay waran iyo tooriyo xabad iyo dhagax iyo gaaruun meel rabaa lagu dhuftay biaydilkufaar gaalada gacantooda isagoo ku dhintay buu goobtii ku dhacay fii maydaani iljihaad jihaadka goobtiisa gudaheeda fii sabiiliillah eebba weyne diintiisii koryeelideeda taalaa korahaye liqowlihi hadalkii nabiga awdaliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi laa tuqasiluuhum mujaahidiinta dagaalka gaalada ku dhintay hadhaqina fa ina kulla jurxin nabar ku dhacay kulligiisa aw kulla damin dhiig ka dhacay kulligiis yafuuxu waa udgi doonaa miskan isagoo uusia yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii ayuu iman doonaa dhiiggiisiyo unsiya ayaan la dhaqin todoba waxa wey sifatu gasli lmayit meydka dhaqidiisa tilmaanteediina waa tana marka aynu markaaynu kitaabuljanaa'is ku jirno kitaab sahlan maaha marka hore waxa wey dadka laba axwaal buu maraa geeri iyo nolol buu labadaba maraa kolka ama waa la noolyahay ama waa la dhintay kolkaa dadka waa jib dadkao dhanba uu marayo in la gafaynin laba hawl culimo wey hor alla goortii meydba dhinto rag iyo dumar wuxuu ahaadaba yaa wax yaqaanay noqonaysa markaasa faallagala buran iyo buuq male kolka hadduu haween yahayna tawjiiha lagaa rabaa sidii loo dhaqi lahaa ee loo maamuli lahaa adaa lagaa suga hadduu rag yahayna adaaba kaalay dhaq lagu leey kolka wadaad waxaad moodaa in hawshiisu ay meel adag ku jirto waxa weeye qof dhintay dhaqidiis iyo mid dhufwaa dila isku duwidiisa iyo kaas dhintay xoolihiisa dadkii kale loo qaybinayo iyo mid jikan oo qaaxaysan qur-aan saaridiisa iyo howlaha walaadada waxaa la moodaa inay shaqadooda saalanta laakiin meel la fala waa ka daranta maxaa jira meel baas oosan nacasba qaabili karin oo naftiiyo wadnaha la siin karin baa lagugu yeeraayo qof waashay oo gaaruun iyo bir wata qofkuu rababa dila khaalidiin ku xoryaa lagu leey qofkan waa washay midkan jirana waa la yaabaya kaalay quraasaan midkaan dhintayna kaalay duug xoolahaana kaalay dhaxashi kolkaa meel masiibaa lagugu yeelaya idan inaad macluumaad iyo hub sidatid lagama marno kolka kitaabuljinaaza iyo howlahan ku saabsan si gaara loogu dheg raariciyo todoba sifatu khasli ilmeyd meydka dhaqidiisii tilmaanteedi waa ka low ufriqa almaa-u biyo haddii la subo calaa jasadi ilmeyid ka dhintay korkiisa haddii biyo lagu subo wadaalika sida loogu subaana waxaa wey xataa yacuma almaa-u inay biyihii wada gaaraan saa'irahu meydka jirkiisa oo dhan la ajza waa gudaya daalik marka aqalulqasli buu ku tilmaamay korka meydka haddii biyo lagu furay wada gaaraan waa dhaqay laakiin sunadu saas maa sunadii waa sidan soo socotay la sheegi doono law ufriqa almaaw biyo haddii la shubo alaa jasida almayid meydka korkiisa lagu shubo wadaalika sababka loogu shubo xataa yacuma almaaw biyihii inay camimaan saa'irahu korkiisii la ajzaa daalika waa gudaya walaakina asifa tilmaam waxaa weye almustaxaba diinaha la jeclaystay alkaamila ee buuxideen dhaliilahayn hiya sifadii waxaa wey an yudaca almayitu meydkii waa in la dejiyo calaa shayin shay korkii lagu dejiyo murtaficin koraysa horta kor baa loo qaadaya sariir iyo shama iyo wax dhulka ka koreeya ayaa meydkii la kor saarayaa kow wayatawala waxaa maamulaya hasluhu meydka dhaqidiisii waxaa maamulaya yatawalaa haslahu meesha dhaqidiisii waxaa maamulaya amiinun qof aamiina saalixun wanaagsan qof walba umeydka dhaqla male qof akhyaarunaasa oo amiina ayaa maamulaya daliilkeedii waa kan liqowlihi nabiga qowlkiisii baa u daliil ibnu maajah baa wariyey sanadkiisuna waa daciif nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi liyaqsil ha dhaqeen mawtaaku dadka idinka dhintaa alma'muunuun dadka aamina ha dhaqeen marka dhaqmada habkeedii arag xaggee laga bilaabaya fa yacsir wuxuu majuujinaya kii wax dhaqaayey qof meydkiiba ka baqayo moodaya hadduu meydkan taabto inuu asagii dhimanayaa raba dhimashada in laisku reebana oo meydka korkiisii haddii la taabto la dhimana ama haddii kale meydkiiba inuu bedelba naftii markay baxday uu waraabo dadxuna isu bedelay oo kasoo dhowaan kari dhaqanka xamada sidaas kolkaa qof waxaasanan aqoonin yaa la rabaa kolka calooshaa la tuujina maxaa loo tuujina meelaha sakakarka wixii fuulay inay yimaadaan oo nijaasadii laga dhaqo hadhow goorta lagu rafaado la dhaqo kadibna waxay yimaadaan lama rabo calooshaa saas loo tuujina si naxariis leh yaa loo majuujina miisaana calooshii la saara saana laleeyahay kolka hadday kaadi dhibta wax ku jireen ama dabada qarkeeda wax saxaaraha fuushay waxaase soo dhaco kadibna hala dhaqe fa yuxsin wuxuu kii dhaqaayay majuujina badnahu calooshiisa sida loo majuujinaana huruufid meehee birifqin dhimrin imaa liajli ma kii dartiis aa caloosha loo riixa xasaa laga yaabo an yakhruja inuu ka soo baxo minhu meydka kaasoo min adan dhiba tuma ka gadaal wixii hadda yimaadiinse la yeela yaluufu calaa yadihi gacantiisa wuxuu ku duuba khirqatan good la sariqay marayar yuu ku xidhaaya hadda waa laga maarmay bambiraa la helay gacanta la gelina farihiina ay khafiif yihiin culaysna aan lahayn waxaad qaban kartana aad ku qabani jirkaaginuusa wax gaaray heerkaasaa la gaaray laakiin mar haddii goos lagu duubo gacantu ha ilaashanto laakiin sidii wax la rabay u qaban maysa gacanta midda kale good mara jirkii waa gaaraysaa wixii ta lagu taabto hadda bambiiraa la gelina wax gaaraana male khafiif wey uma yulafu waa la duubayaa calaa yadihi ka maydka dhaqaa gacantiisa korkeeda khirqa god a lagu duuba wayanwi qalbiga wuxuu ka niyoonayaa haslahu maydka dhaqidiisa xagee laga bilaaba uma ka gadaa yaqsilu wuxuu dhaqayaa kii wax dhaqaayey farjahu cawrada maydka qubulka iyo duburka labadaba la dhaqaa wamaa la dhaqaa bihi bilfarji ku sugan hor iyo gadaal oo min adan dhiba nijaasi iyo saxaraa yaa la dhaqaya taas marka waa lagu istijeeyey waa la tuuraya karin kalaa la rabaa oo korkii lagu dhaqo uma ka gadaa yansicu lkhirqa maradii horu u siiba wayuwadiuhu waa u weyse qaada waduca sala sidii salaad loogu weyse qaadan jiray aweyse kaamila loo qaada uma ka gadaalna yuusal waxaa la dhaqaa saa'iru jasadihi meydka jirkiisa oo dhan aa la dhaqaa baadiyan isagoo ka bilaabaya ka wax dhaqaaya biaclaahu acla ljasad jasadka korkiisa aa laga bilaaba ilaa asfalihi hoosaa loo wada yaqsiluhu maydkiiyuu dhaqa halaatan saddex jeer wain lam yaxsul hadduusan xasilin oon la gaarin niqaa'a gaslihi niqaan daahirnaan saddex goorna waa la dhaqay weli walaaxa ku yaala ama kolkii hore uu sakaraadka ku rafaadoo ku baaba-ay dantariyo dayac ku dhacay dayaxa ku yelya ama haddii kale ku dheelo haragsaar iyo dhiig iyo owsintay ka badiyeen wixiyaa ku qalalay saddex goora dhaqday welina waxbaa ku yaalaan wain lam yaxsul hadduusan xasilin naqaa hufnaan fahasalahu wuxuu kii dhaqaa meydka khamsan saddexdii labuu ku daraa wayajcal wuxuu yeelaa lghasalaati dhaqmooyinka alakhiirati u dambaysa saabuunan oo jidhkan aan wax u dhimin wasakhdana goysa waxoogaa shiridgoodna ku reebta korka saabuunan iyo wanaxwow wixii lamidow wain kaana almayit axadka dhintay hadduu yahay intaas rag buu ah muslimatan waa qof haweena tacaaliimta arag haweenkaad u sheegi mawqiidaad waxaa la furfuraya bafaa'iru shacriha tinteeda axday camran tahay horta furfura goortii la furfuro kadib waqusilad waa la dhaqayaa markii la dhaqo waa la shanlaynayaa uma uciida waxaa la ceynayaa mafruha tinteedii saddex intii laga dhigo dhabarkeeda lagu aadinayo kafantaa la gelinayo id amara wuxuu faray rasuulullah eeba weyne rasuulka sala allahuma alay sala badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiye an yufcala saas aan tilmaanay in lagu sameeyo bishacri ibnatihi suubanaha gabartiisii timaheedii sidan hala yeelu yihi haakada saasaan tilmaanay ayaa la yeelay uma yuuda waxaa lagu dejinaya calayhi meydkii haddii la dhaqay korkiisa alxanuud geed xanuud la yira kaafuur iyo xanuudiyo waa geed xoogaa jirka u roon adayib wanaagsan oo udgaaya iyo wanaxwow wixii lamida xoogaa urka iyo waxaasuu ka baabi'inaya xunuudkaasaa la marmarinayo sideed waxa wey waxaa laga yaabaa qofkii in la mayri kari waayo siyaalo badan bay ku suurogeli karta hadduu kolka horeba gubtay oo korkiisaba aan far la saari karinna ama haddii kale waa daahay saddex mari iyo waxaasu banaanka yaallo waa muurmuuray kolkaa wax la taaban kara korkiisii ma aha waa gogo-aya kaas camalsee la yeelay ama waa naag rag ku dhex dhimatay ama waa nin naaga ku dhex dhintay marka saas oo kale hadday arrinta noqoto waa loo gagabaynayo arraa intii gacanta lagu dhufto yaa wejiga iyo gacmaha loo marinaya taasaa u dhaqmaa waana la duugaya man cujiza qofkii laga cajziyey can gaslihi dhaqidiisa yumima waa loo gagabaynaya taasna waa xukum weyn oo dadka kan ama xabadda ama belada ama bahalka cunaayo oo dugaag laga dhigay ama jirkiisi intuu daay ama cudurro xunxun baaba jira oo loo dhinto jirka ku dheela balaa googoysay baras iyo judaab ayaa intay ku dhaceen baa jirkii wada go-an yahay kolka ilbahaas iyo dhacankaas faraha lala geli maaye baa loo man ujiza qofkii laga cajsiyo can qaslihi dhaqid la dhaqo yumima waa loo gagabaynayaa idaa lam yuujad haddaan la helin maa unbiyo iyadana waa sabab biyoba la waayey idaa lam yuujad haddaan la helin maa un biyo liqasli lmayid meydka dhaqidiisii biyo looma hayo ow maata rajulun nini hadduu dhinto bayna nisaain haween dhexdood ku dhinto aw imra'atin amay naagi dhimato bayna rijaalin rag dhexdiisa yumima waa loo gagabaynaya wa kufina maraa lagu duuduubaya wasulliya waa la tukanaya calayhi korkiisa wa dufina waa la duugaya markii waa dhamaa wayaquumu tayamumu gagabadiyaa joogsanaysa maqaama alkhasli dhaqidda booskeedii cinda alcaysi haddii dhaqiddii la yeeli kari waayey waxay taal la mid tahay kaljunuubi qof janaabo qabo ama naagu tagaamaa mani ka timid idaa cajaza hadduu ka caysiyo can ilkhasli qabaysasho tayamam waa gagabaysa wasalla waanuu tukada wadaalika arrinkaan sheegnay daliilkiisii liqowlihi subanaha warkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu yidhi subanaa idaa maatat ilmar'atu naag hadday dhimato maca rijaalin rag iyadoo la jirta laysa macahum usan raggana la jirin imra'atun qof hayruha iyada dhimatay aanan ahayn warajulu hadduu nin dhinto maca nisa naaga la jiritaankood laysa macahunna aan naaguhu laba jirin rajulu nin hayruhu ka dhintay aanan ahayn fa inahumaa labadii dhimatay yumimaani wayumimaani waa loo gagabaynayaa wayudfanaani waana la duugayaa wahumaa labadoodan dhimatay bimansilati man ruux ayay la darajiya goob yihiin lam yajid ilmaa qofaan biyo helin ayay lamid yihiin qofkaan biyo helina silaan buu yeeli sagaal waxa wey labada isqabtaa way isdhaqi karaan labada isqabtaa way isdhaqi karayaano islaanta hadday kaa dhimato adigaa dhaqi kara iyana hadday diinta taqaan waa ku dhaqi karta tagsiilu axadi zawjayn labada isqabta midkood dhaqidii uu saaxiibahu kii kala dhaqo halka looga hadlayo tagsiilu axadi zawjayn labada isqabta midkood mayridii uu saaxiibahu intiisii kala mayrana intaa looga hadlaya yajuusu waxa banaan lirajuli nin an yaksila mar'atahu afaduu qaba inuu dhaqo walilmar'ati naag waxaa u banaan an taksila inay dhaqdo zawjahaa ninkeeda liqowlihi daliilkii wey hadalkii nabiga u daliila ah, sala allahuna alaisalaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelya allah ku badiye licaaishata umuna caaisho wuxuu nabiga u yihi radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhaa caaisha xaggeeda wuxuu ku yihi low mutti caaisha haddaad dhimatid subanihii wey lakasaltuki waa ku dhaqaya wakafantuki kafantuki kafanna waa ku gelinaya haddaad dhimatid waliana caliyan sayd cali radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqde hasala cali isagaa dhaqay faatima gabadhii nabiga u qabay radia allaahu canha xaggeeda eebaraallah ka nool kamaa yajuusu siduu uguba banaan yahay oo kale lilmaraati qofka haweena an tafsiila inay dhaqdo asabiya anug yar ibna siti siniin siti sanawa wa anug lix jira oo wiila naag waa dhaqi karta fa aqala wixii lix kasii yar afar jir laba jir wa ama taksiiru rajuli nin weyn inuu dhaqo asabiya gabar yar faqad karihaahu ahlulcilmi cilmiga dadkiisa arrintaa waa qoonsadeen wax xaaraam lama oran karaaha lagu sheegay toban waxaa weye wujuubu takfiini maydkii in la kanfa inay waajib tahayna haddaa laga hadla yajibu waxaa waajiba an yukafana almuslimu qofka muslima in mare la geliyo korkiisa qarisa idaa kusila haddii la dhaqay bimaabaa lagu kanfaya yasturu qariya saa'ira jasadihi korkiisa dhammaantiisa faqad kufina waa la kanfay muscabu bnu cumayrin hmm, qiimi badan bu quraysh ah qurx badan dagaalkii xud baa lagu dilay goortii la dilay nabigay moodeen gaaladu maxamed baan dilay yihaahdeen aad bay ugu farxeeno waa ku goobaysteen muscab ibnu cumayr buu waa daacigii koobaadee nabiga intuu maka ka diray uu madiine u diray kuna guuleystay nabigoo weli eriiri ku jira makal mukarama inuu jumciyo jamaaco madiina ka sameeyo min weyn kolkaa saxaabtu raggii waaweynaa geeridaa muscab bay tamanin jireen uxud baa lagu diray mara yar buu qabay madaxa haddii lagu dado lugaha fayd maaya lugaha haddii lagu dado madaxii baa fayd maaya nabigaa warkii loo keenay seeyda laabaa la yihi madaxa darane karinka yarees qabana dhanka madaxa mariya lugahana caws ku dada caws baa neef laga daya idan meydkii waxba lagu dego cows baa allaha ka dhiga lagama maarmaan kolkaa kafantii waa waajib faqad kufina muscabu bnu cumayrin waa la kafay min shuhadaai uxudi uxud toddobaatankiina dagaalkeeda lagu dilo kamid ah radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqday fii burdatin maro qasiiratin gaaban fa amarahum rasuulullah rasuulkiiba wuxuu dadkii faray sala allahu calayhi wasalama an yuqaduu rasahu inay madaxiisa ku dadaan iyo wajasadahu jirkiisa kadib lugihii baa bannaan waa an yuqaduu inay duubaan inay dadaan ay ku asturaan rijilayhi labadiisa lugood bilidkhiri cawsuy waa nabaad siqaa kuu fasiray fadalla haadaa warkaa wuxuu ku tusiyey calaa fardiyati taqdiyati saa'iri iljasad jirka kulligiis in la dada inay faral tahay ayuu warkaa ku tusiyey laba iyo toban kow iyo toban waxa weye istixbaabu wayaadi lkafani wa nadaafatihi marada meydka lagu dadaayo waxay midabkeedu cadaan ha ahaato cadaan inay nadiiftaho la dhago dhiig iyo dhusuq laga dhaqow in markaas dukaan laga soo qaaday sideenna oo kale shardi ma ah waa ceebsanaa annaga ama ma yeelo maradu qabay in lagu dhaqo ama loo dhaqo looma badna ladnaanta dad ka badatay marka maro cusub iyo maraana cusbayn tarsiin baa qofka kan xabaal baa la gelinaya isagii maradana way isla baaba-ayaan kolkaa maryaqul qurux badanoo cad in la geliyo meeshii nadiif ahaato maradii midabkuna caddaan ahaado laakiin shardi maaha in markaasi laga soo qaaday dukaanka istixbaabu bayaadil kafani kafanta cadiinkeeda jeclaysigiisii ayaa laga hadlayaa iyo wa nadaafatihi nadaafati lkafani kafanku inuu nadiif yahay yustaxabu waxaa la jeclaystay an yakuuna alkafanu inuu yahay abyad midabkiisa miduu cad yahay nadiifan uskag iyo dhusuq midaan lahayn jadiidan kaana ama mid haddee dukaanka laga soo qaaday ha ahaada how qadiima mid lasii qabay daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi albisu kafanba ma aha war waxaad xirataan min hiyaabikum dharkiina albayaad dharcad xirta fa inahaa dharka cad min khayri siyaabikum dharkiina kan ugu khayr badan ayay ka mid tahay wakafinu kuna kanfa fiiha dharka cad gudihiisa mawtaakum waxaa idinka dhintaana ku kanfa kamaa yustaxab sida loo ammaanay an yujamar in la qiiqiyo alkafan kafankii waa la qiiqinaya bilcudi geedka cudka udgoon baa lagu qaacinaya daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya idaa jamartum haddaad u qiiqisaan almeyita meydkii faajmiruuhu halaahan saddex goor meydkiiyo maryihiisaba qiiq geliya oo an yakuun waxaa kaloo la jeclaystay in dharka la gelinayo halaahu lafaa'if saddex go oo fidfidsan lirajuli ninkii wa khamsan shan fidfidsan lilmaraati naagti faqad kufina arasuulu subanihii waa la kanfay sala allahu calayhi subanaha korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya fii halaati hiyaab saddex maraa lagu ganfay bildin cadcado saxyuuliyatin magaaladaa lagu sameeyey nooceedii wey judidin ee cusub laysa fiiha kamiisu walaa imaama kamiiskii cimaamadu waa u dheeryihiin haweenkuna kurdada iyo gambada iyo diraca waa u dheeryahay kolkaasaa maryo dheerdheer la gelinaya saxyuuliyatin waa tuuladii lagu sameeyey meeshaasaa laga keenay judadin cusub laysa fiihaa kamiisun cabuur kuma jirin walaa cimaama kuma jirin ee labadana waa ku jireen korkana saddex maro ila almuxrim qofka xaj isagoo xarman ama cumre dhinta ma ahaane fa inahu yukafan mara kaleba la gelin maaye fii xiraamihi markaa uu dhintay kuwuu qabay darkii cadaabaa la gelinaya fii garbaha wixii u fuulay wa hoos faqadoo keliyada sidoo kale walaa yutayab la udgin maayo isaga xaajigaa dhintay walaa yuqadaa rasuhu madaxiisiina la dabooli maayo xaajigaa dhintay maxaa loo yeelayaa ibqaa-an waxaa loo dhaafaya calaa iraamihi waa muxrim hawl dhexda u joogtay waxaa rasuulka sugnaatay inuu yihi yuxsharu lmaru calaa maa maata calayhi bari qiyaamaa lasoo bixinaya isaga oo labeyk allaahuma labeyk ale oo feere qaawan oo dharkii caddaa qaba idan laga bedeli maayo hawshiisaas madalkiisa iyo muuqaalkiisa wax ka qiimi badan male madaxiisna la dadi maayo maryano loosoo gadi maayo ibqaa-an waxaa lagu dhaafaya calaa ixraamihi xarmashadiisii korkeeda daliilkiina waa kan biqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fi xaajigii waqaca dhacay min calaa raaxilatihi hasha dhaladeedu ka dhacay yowma carafaat sagaalaadkii carafa la taagan yahay ayaa hashi intay la buubtay oy riday yo meeshaan qoorta dhigdhigleyda ka jabay luquntiiyo madaxiyaa kala baxay meeshii ka neefsaday xaajigii waa dhintay alla yarxam famaata waa dhintay muxuu nabiga yihi kasiluuhu dhaqa bimaain biyo wa sidrin aleenkoob ku dhaqa wa kafinuuhu waxaad ku kanfaysiin fii thawbayhi labadii uu qabay ee cashukumaanadii cadada ee uu qabay labadii ku kanfa walaa tuxanituuhu wideeg iyo kaafuur iyo qiiq ha usoo dhoweynina walaa tukhamiru ana daboolina ra-sahu madaxiisa maxaa jira fainahu xaajigaan dhintay yubcad waa la soo bixin doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda mulabiya isagoo labeyk allaahuma labeykale ilaan carafuu dhintay talbiyada goormaa la joojin jiray jamrat alcaqaba bisha markay toban tahay oo caqaba la tuuna ah, labeyka la joojina inta ka horeysay labeykay ahay carafuu taagan yahay markaa talbiyu ku jiray fainahu yubcasu waa lasoo bixin doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda mulabiyan isagoo labey ka qaadaya walaa tukhamiru korkiisa hadadina wejigiisii wey intii kalaa la dadaya ay laa tuqatu wejigiisa hadadina wallaahu aclam